ku baaba'ayaa waa culummadu inay dhimato ardo cilmigii ka qaadayoo beddeshayna la waayo sidaas ayay ku baaba'aa ee cilmiga quluubta laga siibi maa marka ilaa cilmiga la qabto oo cilmiga la qaato oo jahligu faafo qiyaamuhu dhici maa calaamadda marka qiyaamaha waxaa ka mid ah in jahligu aad u faafo oo diinka ale laga jaahil noqdo wa tagfura salaazilu dhulgeliraduna ay bataan waa calaamadda labaad dhulgeliradu inay bataan agga dhulgariira ka dhaxay xagga dhulgariira ka dhaxay xagga dhulgariira ka dhaxay waa calamada labaad oo qiyaamaha tusayda inuu soo dhowaaday wayataqaaraba zamaanu waqtiguna isku dhowaado waqtiguna isku dhowaado wayataqaaraba zamaanu xaa loola jeedaa culummada gobola waxay ku fasireen waxaa loola jeedaa in qiyaamuhu soo dhowaato qaar kalena waxay ku fasireen dadka cumrigoodu inuu yaraado dadka awal da'dii la yiqiin inay gaaraan badan ama inaysan gaarin qaar kalena waxay ku fasireen dadku inay diin xumada isku mid ka noqdaan oo wax kala rooro qiimale la waayo saddexdaas tafsiir waxaa ka saxsan midkan soo socda waxay tahay zamanku inuu isku dhowaado waa in waqtiga barakada laga qaado sanadkii inuu bil oo kale noqdo bishiina usbuuc oo kale ay noqoto usbuuciina maalin oo kale uu noqdo maalintiina saacad oo kale ay noqoto tafsiirkaas dambe nabigaa caddeeyey sal اlahu alيه wasalam waxaa wariyey imaamu tirmidi wuxuu yidhi fatakuunu sanatu ka shahr sanadkiiya wuxuu la mid noqonaa bil waxay dadku ay bil ku qabsan jireen hal sanay ku qaadeen macnaha barakadaa laga siibaa marka waktigii oo dhammaadaad arkay adoon waxba ka faa'iidaysan waktigii oo dhammaaday aad arkay adoon waxba ka faa'iidaysan oon wax weyn ka qabsan fatakuunu sanatu ka shahri wa shahru kaljumuca bishiina usbuuc oo kale noqeen wixii usbuuc lagu qaban jiray adoo maraya aa bishu dhammaaneen wa takuunu ljumucatu kalyoom jumcadii usbuuciina wuxuu noqonaa maalin oo kale wayakuunu اlyowmu ka saaca maalintiina hal saac oo kale camalay noqon bal hadda waxaad fiirdaan imaamu nawowi raximah اllah maalintii laba-iyo toban dersiyuu qaadan jiray oo diini ah laba-iyo toban casharuu qaadan jiray cashar walba inta loo akriyo oo barto oo faa'iidooyinkii culummada ka maqlay ku dul qoro sharax ka dhigo meel dhiga jiro maanta ardayga dadaala dadaala dadaala afar dersi ma qaadan karo aawe waktiga kuu aado aawe waktiga kuu aado ka bax afar dersi kii qaata maanta waxaa laleeyahy kanoo kalena maa waa afar dersi maahan afarta dersi dhegaysi laba-iyo tobanka dersi inta dhegaysto oo fahmo oo xifdiyo oo sharaxana ku qori jiro waa laba iyo toban dersi marka barakadiyaa laga siibey waktigii waa saas weeye waktigaa isku dhowaana wayataqaaraba zamaanu waktigaa isku dhowaana watadhara alfitanu fidlooyinku ay muuqdaan wayaksura alharju dilkuna uu bato wa huwa harjigu alqatlu waa dilka waa in fidlooyin xagga dagaala ka socdo xagga dagaala ka socdo xagga waa la isku dilay xagga reer hebel reer hebela isku dilay xagga dawlad hebley dawlad isku dilay xagga koox hebley iyo koox heblaa isku laayay waa in dagaalada iyo fitantu bataan qiyaamuhu marku dhacay xataa yagfura ilaa uu bato fiikum dhexdiinna almaalu maalka maalkuna waa badana fayafiida oo uu shubmo sida biyuhu u shubmaan maalka waktiyaal badanuu batay waktigii cumar ibnu اlkhadaab oo dowladdii ruum iyo faris la burburshae xoolahoodii muslimka loo qaybiyey aad u batay maalku wuxuu gaaray waktigii cumar ibnu cabdulcasiis sadaqada wax qaata in la waayo oo qofkii rawaryaa sadaqa iga qaadanaya nabiguna saasuu ku tilmaamay wuxuu ihi maalku inta bato aa waxaa la gaari doonaa wax sadaqada aqbala in la waayo oo wiilashada markaa u baahan maxaa iu keeni wey wadiga hadda la wareegaye wargalata dagaalku suu socdo ayay ragu yaraanayaan ilaa ninkiiba konton dumara mas-uul ka noqdo konton dumar mid u dhaxday mid dhashay kuwa u dhalay kuwa la dhashay waxa weeyaan kuwa eelkiisu ka dhinteen ninkiiba konton dumara ilaa uu mas-uul ka noqdo ay gaarahu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam ah, rag waa yaraanaya ilaa dagaallaa qarxaya waxa la dhammaynayana waxa u badan ragga markaasay yaraanayaan raggu maalkii wax danaynaya waa la weynaa maalku tiradu ka badan hadda laftirkeedana maalku aad u badany marka la fiiriyo waktiyaal dhowdhow waxa weeyaan maalku sida uu yahay wax caadiya maaha sida uu yahay wax caadiya maaha dadkii hadda fuqarada ahaayee dabcyooda dhisay carabahaas marka la fiiriyo waxaa waya dadkii fuqarada ahaayaa konton dabaqoo muraayada isi saaraya mar dhow odayaasha hadda joogay markay joogeenna fuqara aan hooyo kelinay ahaay marka maalkuna aad u badan yahi marka hadda la fiiriyo kitaabu tahajud hada maxalu rawa lbukhaari cabdulaahi bni camr ibni caas wuxuu ka wariyey radia allaahu canhumaa qaala cabdullaahi bni camr ibni caas wuxuu yidhi qaala liya nebiyu nabigaa igu yidhi sala اllahu calayh wasalam alam ukhbar miyaan la ii sheegin annaka adiga taquumu leyla habeenkii inaad istaagaydo macnaha habeenkii oo dhan salaatulayn inaad u taagan tahay oo habeenka qayb ka mida aadan seexayn saasoo la iima sheegin wa tasuumu nahaara maalinkiina aad soomaydo maalmihii oo dhan aad soomaydo hal maalin aadan afurayn hal maalin aadan afurayn qultu waxaan idhi yidhi innii afcalu daalika anugu sidaas waa sameeya maalin kastana sool sunnahu sooma habeenkii oo dhanna salaatuleyl u taagnaana qaala nabigu wuxuu ku yidhi innaka adiga idaa facalta haddaad samaydo daalika arrinkaas hajamad caynuka ishaadu waa daciifee wa nafihad nafsuka naftuna waa daale naftaaduna waa daale markuu nabigu weydiiyey sala allahu alay slam cabdullaahi bni camar waa u sheegay cabdullah qofka asal cibaadooyinkiisa sunnadaa inuu qarsadaa fiican sidaasaa ikhlaaska ku fiican inuusan qofna iskaga sheegin sunnooyinkiisa soonkaa sadaqaadkaa salaadaha ah adkaarihiisa waxyaalaha uu samaysto oo sunnada ah qofku waa inuusan dadka iskaga sheegin laakiin haddii mas'ala ku xirnaato oo mas'ale in laga ogaado laga weydiiyo markaas waa lagu qasmay ka cabdullahi bin camar sunnadiisii nabigaa weydiiyey dee nabiga kama uu qari karo marka waa inuu sheego ilaa mas'alaa ku xihana waxaa kaloo laga qaataa u hi xaafid ibnu xajar imaamka muslimiintu dadka arrimahooda inuu weydiiyo oo uu saxo wixii qaldan inay ka mid tahay mas-uuliyaddiisa inay ka mid tahay mas-uuliyaddiisa marka nabigu waa weydiye wou sheegay nabigu marka wuxuu rabaa arrinta uu sameeyey oo sunnada maalin walba inuu soomo habeen walba salaatulaylka hal sac uusan seexan arrintaas inuu ka joojiyo oo uu fududeeyo oo maalmaha la qaybiyo oo maalmana soon sunna uu soomo maalmana uu afuro habeenkiina saacadaha la qaybiyo saacadana salaatuleyl u taagnaado saacadana uu seexdo xukunkaasu rabaa inuu u sheego marka xukunkii cilladiisii midkan uu ka reebayo ah maalin walba waa sooma habeenkoo dhanna waa taagnaana arrintaas uu ka reebayo cilladeedii u sheega sida fiicanna waa saas marka qofka wax laga reeba in cillada loo sheego marka waxaa la amrayana cillada loo sheego marka fiiri cilladii u sheega nabigu nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam fa innaka adiga idaa facalta haddaad samaydo daalika arrinkaas oo habeenkii oo dhan aad taagnaato maalin walbana aada soomto hajamad caynuka ishaadu waa nooge waa daciife ishu waa daciife hajamad caynuka ishu waa daciife wa nafiyat nafsuka naftaaduna waa daale waa daale marka ma wadi kartid marka qofka wax uusan awoodin oo cibaada hadduu isku dayo waxaa ka dhalanayda miduu awoodo inuu hadhow xaata awoodi waayo marka qofku waa inuu sameeyo cibaado uu daa'imi karo maxaa yeele ilaahay cibaadada wuxuu ugu jecel yahay midda qofku daa'imo ee inta ayaan samayd ka tag ilaahay ma jeclo nabigu wuxuu yidhi salى اlahu alayh wasalam wa ina linafsika nafsadaada xaqan xaqa u sugnaaday naftaadu xaqay kugu leedahay waa inaad habeenkii qayb seexida oy nasataa maalmaha gabalna waa inaad afurtaa oo ay raaxaysatay xoog yeelato naftaadu xaqay kugu leedahay weli ahlika xaqan xaaskaaguna xaquu kugu leeyahy xaqay kugu leedahay habeenkii oo dhan salaatuleyl haddaad u istaagto xaqeediiya dayacma haddaad maalin walba soomto waa tabardhige xaqeedaa dayacma maalmaha gobol afur si aad tabar u yeelato habeenkiina saacada sii si ay xaqeedu u hesho waa waajib xaqeedu salaatuleylkuna waa sunno waajibka iyo sunnadana waajibka la hormariya waajibka iyo sunnada waajibka la hormariya fa sum soom fii bacdi alayaami maalmaha gabal waafdir afur fii bacdihaa gobolka kale qaybi maalmaha maalmana soon sunnaa soon maalmana afur waqum istaag fii bacdi leyli habeenka qayb ka mida salaatuleyl u taagnow wanam seexo fii bacdihi gobolkiisna seexo sidaas weeye sida fiican nabigu saas ugu habeeyey sal allahu calay wasalam maxaa yeele shay walba xaqiisa in la siiyaa la rabaa ilaahay xaqiisa la siiyo naftana xaqeeda la siiyo xaaska iyo eelkana xaqooda la siiyo nabiga xadiis kale wuxu faacdi kula dii xaqin xaqa mid kastoo xaqle xaqiisa sii marka sidaas oo miisaanka dhexaa waa in qofku u noolaada inaad inta iska seexato fiidkii waagu kuugu bariyo sida maydkii maa laga fiicayn habeenkii waktiga rabbi leeyahay man yadcuunii faastajiiba lah man yas'alunii fa ucdiya man yastakfirunii fa akfira lah waa inaad nasiib ku yeelataa oo habeenkao dhan aadan isku bixin naftaadana waa inaadan dilinoo waxaysan awoodin saarin aad nasida oo qayb seexata maalmahana gabal waa inaad soontaa gabalna afurtaa warawa albukhaariyu can jaabir bni cabdilaahi radia allaahu canhumaa qaala jaabir wuxuu yidhi kaana rasuulullaah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yucallimunaa midna bara alistiqaarata khayr dalbidda fi lumuuri arrimaha lagu khayr dalbo kullihaa dhammaanteed nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuuna beri jiray khayr dalbid arrimaha dhexdooda khayr la dalbo khayr dalbiddu waxay tahay in ilaahay la baryo oo aad tidhaahdo ilaahayow arrintaas iyo arrintaas midda qayrka badan anugu ma aqaan aduuse waa taqaan ilaahayow midda kayrka badan iwaafaji sidaas weeye khayr dalbiddu arrin aad rabto arrimaad rabtaa inaad ku dhaqaaqdo naftaadaad damacday arrintaas inay khayr kuu tahay ma taqaanin inay shar kuu tahayna ma taqaanin waa inaad ilaahay ka khayr dalabtaa oo tidhaa ilaahayow adaa og anigu ma ogi waxaan ku weydiisaa hadday khayr ii tahay ii hadday shar ii tahayna iga khayr dalbiddu waa sidaas kaana rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu ahaa yucallimunaa midna bara alistikaarata khayr dalbidda fi lumuuri arrimaha khayr lagu dalbo kullihaa dhammaanteed kullihaa waa caamun yuraadu biha alkhusuus lafdigu waa caam laakiin arrimaha axkaamtu waa shan shay waa waajib shayna waa manduub waa sunno shayna waa xaraam shayna waa karaahiyo shayna waa mubaax shayga waajibka ah iyo shayga sunnada ah ma sameeyaa mase ma sameeyo looma istiqaareeyo maxaa yeelay inaad samaydaa waa kayro allaba ku amrayba waajibka haddaad ka tagto cadaabaadba ku gele marka shay waajib ah shaygan moogta waxaa dayda inuu khayr ii yahay iyo in kale ma kala aqaan hadda waajib iyo sunna waa khayr waa la huba allaaba kuu diray marka waajibka iyo sunnada lagama istiqaareeyo ilaahayow inay qayr ii yihiin iyo inaysan ii ahayn aduu ii kaafuudeen oo hadday qayr ii yihiinna iwaafaji haddaysan qayr ii ahaynna iga leexi lama yira waa khayro allaaba ku amrayba laakiin hal meelaa istiqaaradu ka soo geli kartaa waajibkii maalan xajkii oo kale haddii dhowr wado lagu xajina dad waa lugaynaya dadna markabay raacayaan dadna diyaarabay raacayaan markaasaad waaa leeda ilaahay adugu xajkii waa samaynay isaga waa waajib oo ka istiqaaraymay laakiin dariiqaa fiican ma inaad badda martaan ma inaad hawada martaan waa haddii dhowr wado jirto markaas waa istiqaaray karta waxaad u istiqaarayne ilaahu midda fiican igu dug dhowr jamaacaad baxayda waa u istiqraamay jamaacada raacmisan jamaacada ilaahu qolada fiicani waafaji baad kala galo weyn marka qaabkaas waa loogu istiqaareeya sunnada laba sunna isticaariday laba sunno ma wada samayn kartid ma midaana khayr badan mase midaan waa loo istiqaareeya ilaahu midda kayrka badani waafaji laakiin waajibkaanu kayr ma yaha mase ma aha looma istiqaareeyo sunnadu ayadu kayr ma ta mase ma aha looma istiqaareeyo xaaraamta iyo karaahiyada lagama istiqaareeyo xaaraamtan ma samayn mise wa iska daaya ilaahayow inaan sameeyo inay qayr ii tahay iyo inaan iska daaya inay qayr ii tahay ilaahay waaba kuu sheegay waxaa qayrku ah inaad iska dayo waaba xaaraan lagama istiqaareeyo karaahiyadana waaba laguu sheego inaad iska dayda qayrku ah axkaamtii marka waajib iyo sunnu xaaraan iyo karaahiya shan afartaas waa baxeen maxaa soo haray mubaax bis waa midkaas midka laga istiqaareeyo mubaax gabadhaan ma guursadaa isagoo iska daaya moogta gabar hebla guursa waajibiyo sunno midna maaha xataa haddii guurku sunno yahay gabar hebla waajib iyo sunno midna maaha waa inaad ka istiqaarayda ma taqani inay khayr kuu tahay in kale gabadhii wiilkan inay guursataa waajibna maaha sunnana maaha hadday xataa inay guursataa sunno u tahay wiil hebel waajib iyo sunno midna maaha inay guursataa mana taqan mid khayr u ah waa inay ka istiqaano tirada ilaahayow hadduu khayr ii yahayna ii fuge hadduusan khayr ii ahayna iga leeh asaa laga istiqaareeyo guurkii waa saas ganacsigii waa saas ama qofaad la shurkoobaydo ma taqaanid inuu khayr kuu yahay inuusan kuu ahayn waa istiqaarayna ilaahu shirkadana inay kayr ii tahay in kale ilaahu ii fuudeen hadday kayr ii tahay ii fuudeen haddaysan khayr ii ahayn iga leeh safar meel adduunya aduu safrayday waa ka istiqaarayna waxyaalahaasa laga istiqaareeya oo mubaax marka fi lumuuri wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga ibnu abi jamre wuxuu leeyahay afartan lagama istiqaareeyo waajib iyo sunno xaaraam iyo karaahiyo mubaaxa laga istiqaareeya marka kullihaa waa caamun yuraadu biha alkhusuus waa caam laakiin mubaaxa loola jeeda waajibka iyo sunnadana kayfka ama qaabka aa laga istiqaarayn kara kamaa sidii uu noo bari jiray istiqaarada yucallimunaa uu noo baro asuurata suurad min alqur'aani qur'aanka ka mida suurad qur'aanka ka mida siduu noo baro uu istiqaarada nabigu noo bari jiray sala allahu calay wasalam marka fiiris aad ugu dadaali jiray istiqaaradu waa muhiim laba shay qofka muslimka hadduu ku dadaalo ma khasaaro shuurada washaawirhum fi lamr waa amar ilaahay arrintaada dadka kala tasho arrintaad samaynaydo qofka labada sifalaha lagala tashadaa qof arinta oqoon u leh adigana daacad ku aho wanaagga iyo kayrka kula jecel qof labadaas sifalaha lagala tashada mushaawaro tan kalena waxaasoo dhan ka horaydana ilaaha laga qayr dalba istiqaarada qofku hadduu labadaas ku dadaalo istiqaarada iyo mushaawarada ma khasaaro ma khasaaro qofkaas kanaa sidii noo bari jiray nabigu sala allahu calayh wasalam yucallimunaa uu noo baro asuurata suurad min alqur'aani qur-aanka ka mida yaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray idaa hama markuu damco axadukum qofkiin bilamri arrin waa arrinkii mubaaxa ahaa falyarkac ha tukado ragcatayna laba ragco waa min iطlaaqi اljuز'i wa iraadati اlkulli hadda waxaa lagu leeyahay rukuucaa la sheegay laba ragca ha tukado wey tukashadii yaa loola jeeda laba ragca ha tukado idaa hama marka uu damco axadukum qofkiin bilamri arrinka falyarkac ha tukado ragcatayni laba ragco labada ragcoo min kayrilfariidati farad kayrkood ah waa farad ahayn sida salaaddii subax oo kale aa laga laba ragco imaam nawowi marka wuxuu leeyahay laba ragco oon farad ahayn haddii la yidhi waxaa soo gelaya rawaatibtii salaada raatibada duurka ka horayda midda ka dambayda midda casir ka horayda tan maqrib ka horayda tan maqrib ka dambayda tan cisho ka dambayda tan salaad subax ka horayda waxaa soo gala sunnooyinkii mulaqa ahaa kulli waa soo gelaya laakiin xaafid ibn xajar fatxubaariga hadalka nawowi oo ku yaalla adkaarka markuu soo raro waa tacqiibina wuxuu leeyahay labada ragco oo raatibadaa intuusan tukan hadduu niyaysto inuu labadii raatibada aheedna u tukado istiqaaradiina ka dhigto itifaaq weeye inay sax u fiirto laakiin hadduu marka hore asagoon istiqaara qalbiga uga jirin labada rag oo raatibadaa tukado kadib istiqaara ku soo dhacdo inay u noqoydo laba ragca ah kadib nadara ku jiro marka laba rag oo sunaaho mulaqa way iska tukan kartaa ta iska istaagto haddaan waktigu wakti karaahiye ahayn sunooyinkii raatibada ahaa oo salaadaha la socday ama salaatuleylkiina waa ka dhigan kartaa laakiin intaadan tukan aad u niyaysanee sunnadii raatibada ahayd iyo istiqaaradii labadiiba ama taxiyatumasjidkii iyo istiqaaradii wixii o dhan aad u niyaysanay ee salaad aad iska tukatay ayadoon qalbiga istiqaara kaaga jirin kadib ducaysan maydi waa inaa intaadan tukan aad niyaysanta uma liyaqul qofku ha yidhaahdo allaahumma yaa allah allah fiiri salaada markii la tukada ka gadaal wey umada tuseeda salaada dhexdeeda maaha meesha ducada lagu akrina waa markii salaada laga baxo umadaa tuseeda tartiib iyo taraaqi wey ah, salaadu ha horaydo ha laga baxo kadib wa ah, tartiib iyo taraaqi wey maaha salaada dhexdeeda salaada dhexdeeda maaha ee eh, waa markaad salaada ka baxdood salaamo naqsato uma markuu tukado ka gadaal liyaqul ha yidhaahdo allaahumma yaa allah allaw innii aniga astakiiruka waa kaa khayr dalba waxaan kaa dalba khayr adaan kaa khayr dalba bicilmika bisababi cilmika ogaalka adigu aad wax ogtahay sababtida arrintan inay khayr ii tahay iyo inaysan ii ahayn adigu waa ogta aniguse ma ogo marka ogaalkaas aad ogtaan kaaga khayr dalba bicilmikaan kaaga khayr dalba wastaqdiruka waa kaa karsiin dalbaa biqudratika bisababi qudratika adiga inaad awooddii leedahay sababteed awoodaad leedahay haddaad doonto shaygan waxaad iga dhigi kartaa qof samayn kara haddaad rabtana waa iga caajis geli kartaa awooddaas aad leedahan kugu barya oo adugu iska leedahay waasaluka ilaahayow waxaan ku weydiisaa min fadlika fadligaaga xaggiisa fadliga alcadiimi weynanka badan mintu waa tacliiliya wa as'aluka ilaahu adaan wax ku weydiisanaa min fadlika min ajli fadlika fadligaaga daraaddiis fadliga alcadiimi weynanka badan adiga waxaad bixidaa waxaan xaq lagugu lahayn oo iska tafadul ah ma ahan adiga in xaq wax lagugu leeyo fadligaas dartiisaan weydiisaa inaad tafadul bixido wax dheeraada oon cidlo kuu lahayn min fadlika min ajli fadlikan kuu weydiisaa fa innaka adiga ilaah taqdiru wax walbaad awoodaa walaa aqdiru anugu waxba ma awoodo ilaa waxaad ikarsida maahani wa taclamu wax walbaad ogtahay mafcuulkii waa la xadfay lilcumuum asbaabta loo xadfa mafcuulka ka mid wax kastaad og tahay wa taclamu kulla shay wax walbaad og tahay walaa aclamu anuusan wax ma ogin waxaad adigu i ogeysido mooye wa anta adiga callaamu lquyuubi qaybyaalka qaybka oo dadka ka qarsoon qaybyaalka mid u ogaal badana ah, aadaad u og qaybka allaahumma yaa allah allow in kunta haddaad tahay taclamu inaad og anna haada alamra arrinkan waad magacaabay arrinka haddii uu beec yahay anna haada albeec safar hadduu yahay ama hada safar duu nikaaxi ama hada nikaax ka waxaan shaygiiad ku dhawaaqe ama hada alamra shaygiiad sheegay magiciisii allaahuma yaa allah allow in kunta haddaad tahay taclamu inaad og tahay anna hada alamra arrinkan khayrun lii inuu khayr ii yahay fii diini diintayda uu khayr yahodan ugu jirto wa macaashii noloshayda uu khayr u yahay wacaaqibati amri arintayda damboo aakhirada uu qayr u yahay waa shaku raawi ow qaala wuxuu yidhi nabigu caajili amrii arrinkayga degdegaya waa adduunyada qayr inuu u yahay wa aajili kiisa damboo aakhirana uu qayri u yahay waa isku macne faqdurhu ilaahow shaygaas qadar lii aniga ii qadar ee shay walba horaa loo qadaray ii qadar waa maxay waxaa loola jeedaa allaahuma ajcalhu maqduuran lii mid la ii qadaroon sameeyo allow iiga dhig ey adkhilhu taxta qudrati ilaahay ii sahl waa ah, allaahuma ajcalhu maqduuran lii ilaahayow iiga dhig mid la ii qadaray mid la ii qadaray waxaa loola jeedaa adkhilhu taxta qudrati ilaahu awooddayda soo hoosgelayo waxaan awoodo ka dhig allaahuma yaasir lii wey macnaheedu ilaahu ii sahl Ah. ilaah ii sahlo wayasiru li allow ii fududee uma baarik li fiih allow ii barakee markaad ii fududaydo ilaah ii barakee oo qaar badan ii geli wain kunta haddaad tahay allow taclamu inaad og tahay anna haada alamra arrinkan sharun lii shar inuu ii yahay fii diini diintayda uu shar u yahay wa macaashii noloshayda adduun inuu shar u yahay wa caaqibati amri arintayda damboo caaqiro shar inuu u yahay daad og tahay aw qaala nabigu wuxuu yidhi waa shakulaw raawigaa shakiyey fii caajili amri arrinkayga degdega inuu shar u yahay haddaad og tahay wa aajilii kiisa damboo caaqirana shar uu u yahay fasrifu canii allow iga leex ilaahu iga leex wasrifnii canhu allow anigana shaygaas iga leex shaygaasna allow iga leexi ousan xaggayga soo aadin anigana qalbigaygaba allow ka leexiyo in wasrifni allow ileehi canhu shayga iga leehi waqdur lii ilaahu ii qadar alkhayra khayrka xayu kaana meeshuu ku suganya meesha kayrku iga jiro allow ii leeh oo qalbigayga u leeh tanu haddaysan khayr ii ahayn uma ardini bihi allow raalli iiga dhig meesha kalood ii leexido qof ku qanacsanoo raalli ku ah allow iga dhig ilaahu raalli iiga dhig qaala wuxuu yidhi wayusami waa magacaaba xaajatow xaajadiisa wuu magacaabaa oo waxa way ana haada alamra dhih maahe waa sheega nikaax hadduu yahay beex hadduu yahay shirke hadduu yahay safar hadduu yahay arrinkiiu magacaaba arrinkiiu magacaaba meeshaan marka fiiriya allaahumma in kunta taclamu ana haada alamra khayrun lii wain kunta taclamu ana haada alamra sharun lii shakigu maahan in la leeyahay ilaahayow shaygan haddaan og tahay iyo haddaadan ogeyn taas maaha ilaahay wuxuusan ogeyn ma jiro qofka ka shakisan shaygan alla ma ogyahay mise ma oga muslimu ma laakiin waa maxay arrintu shaygan horta ama qayru kuu yahay ama sharu kuu yahay labadu miduu yahay soo maaha ilaahayna shaygu siduu yuhu ogyahay sida shaygu yuhu ogyahy marka shaygu hadduu khayr yahay maxaa alla ogyahy inuu shaygu khayr ku yahay hadduu shayganu shar iyo dhib ku yahayn alle muxuu ogi inuu shar ku yahay marka macnaheedu waxa weeye ilaahayo shaygaan adaa oga sida aad og tahay hadday tahay shaygu inuu khayr ii allow ii fududay ilaahayow sidaad og tahay hadday tahay inuu shar ii yahayna allow iga leex waa saas ee haddaad og tahay haddaan ogayn maha shayga alla waa ogi laakiin adu waxaadan kala ogayn cilmiga alle waxa uu ku dareersaday ma taqaani shaygu siduu yuhu alla ogi marka macnaheedu waxa weeye ilaahayow shaygaan adaa og cilmigaagu siduu ku dariirsado og hadday tahay shaygu inuu qayr ii yahay allow iisa hadday tahay waxa aad og inuu shaygu sharci yahayna allow iga leeh saasa marka istiqaaradu waa shay aad u muhiim laakiin muhiim waxaa kaloo inaad ogaato markaad istiqaaraydo sugi maydo in lagu waxyoodo adiga nabi ru'yo inta seexato in lagula soo hadlana sugi meeyo qalbigaaga shayga hadduu ku faraxsan yahay waa ku dhaqaaqi haddii qalbigaagu culays aad ka dareentana waa iska dayi saasna ogow ee waxaad sugaydo kula soo hadla ma waxaa sugin haddaad taraduddo shaygii ma ii kayra waa ku celina istiqaarada haddana waa ku celina haddii shaygii qalbigu ku faraxsan yaho qalbigu isleeya war shayg waa fiican yahi ku dhaqaaji khalaas waa haydaa wax kale sugi may haddaad culayskaasoo kalena ka dhaqaaji saas wey ee waxaad sugaydahaas waxaa wey inta istiqaaraydoo seexabal warsug maaha cid kula soo hadlayda lamaa kitaabu fadli salaa haadaa kanu kitaabu fadli salaa salaada fadligeeda kitaabkii ka hadlaay weeye fii masjidi maka maka lagu tukado masaajidka ku yaalla iyo walmadiina can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiy nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi maa makaanka bayna beytii gurigayga iyo wa mimbari mimbarkayga inta u dhaxayda makaanka ku yaalla rawdatun waa beer beertaasoo min riyaadiiljannati jannada beeraheeda ka mid ah wa mimbari mimbarkayguna calaa xawdii darkayguu kor saaray maxaa loola jeeda xadiiska macnihiisa xadiisku waa laba jumlo jumlada hore fiiri maa waxay horta ku dhacaydaa makaan maa makaanka bayna beytii gurigayga iyo wa mimbari mimbirkayga inta udhaxayda ku sugan makaanka u dhaxeeya gurigiisa waa qolkii caaisho waa meesha nabigu hadda ku aasan yihin sala allahu alay wasalam oo nabiga iyo abubakar iyo cumar hadda ku aasan yihiin gurigiis waa kaas mimbarkuna waa mimbarku ku khudbay jiray Ah, mimbarkuna waa mimbarku ku khudbay jiray mimbarku maala markuu halkan ku yaallo gurigu meesha qoraxdu ka soo baxdaa geedu ka xiga dhanka qoraxdu ka soo baxdo uu ka xiga aa ah, gurigu qolka nabigu ku aasan yahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh meesha u dhaxayda weeye marka nabigu wuxuu uhi meeshaas waa beer beeraha jannada ka mid a ah. bartaasaa beer janna maxaa loola jeedaa xaafidku wuxuu ihi saddex macnaa mid loola jeedo waxayna u kala xoog badan yihiin saddexda macno siday u kala horeeyaan kow waa tashbiih addaatu tashbiih yaa la xadfa waxa weeyaan rawda ka rawdati min riyaadi iljanna meeshaasu beer beeraha jannada ka mid ahay la mid tahay waa beer oo kale halkay kala mid tahay wax la yskaga shabahaa wajuushadaha meeshay iskaga egyihiin waa maxay waxay tahay fii nusuuli raxmati wa xusuuli sacaadati naxariista sida ugu soo degaydo liibaanta sida looga helayo meeshaas qofka fadhiista qur-aanka uu akrinao dhegaysanaa xalaqaadka qur-aanka xalaqaadka cilmiga xadiidka nabiga lagu baranaa salaadda lagu tukanaa itikaafka lagu ictikaafaa naxariis allah ku soo degee sida beeraha jannadoo kale waa tashbiih adaadu tashbiih yaa la xadfo maa makaanka bayna bayntii gurigayga iyo waa mimbari mimbarkayga inta u dhaxayda ku yaallaa rawdatun ka rawdatin beerow la midi beertaasoo min riyaadiljannati ka mid a macnahaasa ugu xoog badan kaas u hormariy sida jannada qayr badan u dhex yaallo meeshan qayr badana yaalla naxariis allaa ku soo degey raxmaa ku soo degey liibaana laga helaa haddii markaa sidaas la yidhaahdo waa cadda marka masaajidkan ajar badana laga helaa wa salaada lagu tukado qur-aanka lagu akriyo kulligood ictikaafka lagu ictikaafo macnaha labaad ana alcibaadata fiihaa tu'addii ila aljanna cibaadada meeshaas lagu sameeyaa jannay ku gaadhsiini mimbarka iyo guriga inta u dhaxayda cibaadada lagu sameeyo janna lagu helaa salaada ictikaafka qur-aanka lagu akriyo cilmiga lagu dhegaysto jannaa lagu helaa beer jannaa lagu helaa waa macnaha ku xiga haddii saas la yidhaahdana in lagu tukado qur-aan lagu akriyo lagu ictikaafo intaba laga fahma macnaha saddexaad daahirka laga leexima waxaa la leeyahay meeshaas xaqiiq ahaan waa beer janno meeshaan laftirkeeda aakiro inta la qaado aa beeraha janno dhexdooda dhiga bartaan dhulkan u dhaxeeya dhulkaanaba dhulka jannada lagu danaaba waana daahirkii oo markaas la awili uma dhulka markaas ha lagu tukado iyo yaan lagu tukan midna lagama hadlin in lagu tukado iyo in qur-aan lagu adli midna lama sheegin marka bimacnahaas lagu fasiro masaajkay la midta masaajka qaybihiis kale la midta marka dii la yidhaha meeshaan caaqiro waana daahirka xadiiska meeshaan dhulkan laftirkiisaa la raraa caaqiro jannada meel ka mida laftir dhulka jannaduu ka mida dhulka ah, ilaahayna wax ku culus lama arkaan meeshaas marka intaa saddexaas macnay culammadu ku fasireen dadku marka hadda aad iyo aaday ugu dadaalaan in lagu tukado qofkii marka fursad ka hela inuu ku tukado qur-aan ku akristo hadde waa wanaag taas wa ishkaal male laakiin qaabka haddeer ay tahay waxaa dhici karta qofku dembi inuu ka helo saasaa loo taagayo fayl loogu jeedo kumanaanku askaraa saasu adtaaga meesha waa la xiraa marka ilaa waa laisku dhammaynaa waqti waqtiyaa la soo daynaa dadka markaasaa waxaad moodaa waxa weeye dadkan say u baxsanayaan haddee miirba inaysan lahayn dadaa ku dhimana dadaa suuxa iyagoo suuxsan laga soo qaada haddee meesha in lagu tukada waa sunna soo maa haddaan nidhaahnaba masaajidka kale ka duwanta oon labadii tafsiir hore qaadan soo ma jeed weliba tafsiirka dhexe aa uga cad haddaan qaadano salaadda lagu tukada waa sunna qof muslima inaad dhibaato gaarsiido ama naftaada aad dishaana waa xaaraan adoo marka sunno u socda inaad xaaraan ku dhaxda waa jaahilnimo waa jahlima marka haddaad fursad ka hesho iskaga tuko ku ictikaaf qur-aan ku akriso haddaadan fursad ku helina iska da dembi ha ka kasban jumlada kale waa intaan waa mimbarin mimbar keliga calaa xawdii xawdkaygu kor saaray xawdka nabiga waa webiga kawar innaa acdaynaaka alkawar waa webiga kawar oo nabigu sala allahu calayh wasalam sancaa ilaa ayle laga gaaro intaasu la egi dhirirkiisu biyaha biyihiisuda caanaha waa ka cadyihin malabkana waa ka macayn weelasha la darsanaana xidigahay la tira egi qofka marcabaana dib dambe uma oomo dadka saddex qolaa laga leexiyaa inta kalea ka cabaan ummatulmuxamed dadkii nebiga kadib diinta ka ridoobay galaas loogama daro dadkii ahlubidacana galaas loogama daro dadka mujrimiinta muslimiinta laakiin dembiyada waaweyn galana galaas loogama daro saddexaas waa la leexiyaa bidixdaa lala dhigaa nabiga sal اlahu alيه wasalam wuxuu yidhi dadaa bidixdaa lala dhiga markaasaan leeyahay ummatii ummatii ilaya waa ummadaydu kuwa xagga la marsiiye mimbarkaan oo hadda madiine ku yaalla laftirkiisa intaan la qaada ah, la kor saara maahan mid kale kan aa xawdka la kor saaraa kan laftirkiisa ibn abi jamra qiraafatanu malhu le tii horaa war lehe mimbarka laftirkiisa aakirada kiina ilaahayna waa awooda inka markaasaa dadkii ummatul muxamed ahaa saddexdaas wixii aan ku dhicin ayaa xawdka kacaba ta iska darsado weelkiisa qaato uu darsana weligiis dambena oomima ilah nagu dar kuwa kacaba saddexdaas marka waa la leexina nabi wuxuu yihi sala allahu alay slam markaan idhaahdo ilaahayo waa ummadaydi aa laleeyahay inaka laa tadri maa axdau bacdak war kama haydid adiga gadaalkaa waxay sameeyeen markaasaan leeyahay suxqan suxqan liman khayara bacdi naarta allaha ku fogeeyo qofkii aniga gadaalkay diinkii bedelay naarta allaha ku fogeeyo wax naarta loo dhigo marka culummadu waa saddexdaas yidhahdeen waa qofkii gaaloobay dadkii ridoobay iyo dadka aan ridoobin laakiin bidcada diinta ku soo daray iyo dadka muslimiintaa ah, laakiin faasiqiinta ahoo dunuubta waaweyn qamrada iyo dhiigga muslimka iyo zinada iyo waxweyn ribada iyo dunuubta waaweyn iska dabaasha dadkaas wey yidhahda dadka seegayo xawdka nabiga ka qadayo ilaahu naga qado marka waa mimbari ayada waa daahirkeeda mimbarkiisa adduunka inta la qaada la saara xawd asagaasuu ku fadhiisana qiil dhahayaa jira mimbar kalaa la keena waxaa macnama kitaabu اlcamali fi salaa salaada dhexeeda in wax lagu sameeyo rawa albukhaariyu can cuqbata bni اlxaari cuqbata bni اlxaarif wuxuu ka wariyey bukhaari radia allahu canhu qaala inuu yidhi cuqba sallaytu maca nebi nabigaan la tukaday sala اllahu calayh wasalam alcasra salaada casir falamaa sallama markuu salaamo naqsaday qaama nabigu waa istaagay sariixan si deg deg asalaamu calaykum raxmatullah asalamu calaykum raxmatullah markuu yidhi uu horay ka istaagay markaasuu gurigiisii galay saasna nabiga laguma oqon sala allahu calah wasalam waxaa la yaqiinay inuu cabbaar fadhiyo adkaar akhristo cabbaar uu meeshiisa joogo saasaa lagu yaqiinay marka waa la yaabay waxay tusaydaa uu yidhi xaafid ibnu xajar markii salaadda laga baxo meesha in la joogaa waajib maaha inaad meesha joogto adkaar akhrisataa waa sunna malaa'igtuna waa kuu ducayna intaad meesha fadhido waana soo marnay laakiin waajib ma ilaa nabigu waajib kama tageene waajib ma falamaa sallama markuu salaamo naqsaday qaama waa istaagay sariican si degdega wadakala wuxuu u galay calaa bacdi nisaa'i dumarkiisii xaasaskiisii gobol ka mid ayuu u galay uma kharaja waa soo baxay guri inta ka soo baxay masaajidka yimid nabiga sala allahu calay wasalam wa ra'aa wuxuu arkay nabigu maa fii wujuuhi lqowmi dadka wejiyaalkooda waxa ku sugan oo min tacajubihim la yaabidooda ah lisurcati nabiga degdegtiisa ay la yaabeen nabiga de xakiimuha ah, caqli badan xikmadna badan firaasale saas markuu firi wuxuu arkay dadka inay yaaban yihiin oo leeyihi nabiga maanta degdegta uu baxay maxay ahayd marka haddaad dareen iyo shucuur aragtana waa la jawaabaa nabigu sal اlahu alay waslam waa u jawaabay marka wa nabigu wuxuu arkay maa shayga fii wujuuhi اlqowmi dadka wejiyaalkooda ku sugan oo min tacajubihim la yaabidooda ah lisurcati nabiga degdegtiisa ay la yaabayaan faqaala wuxuu yidhi dakartu waxaan xasuustay wal walxaal ana aniga fi salaati salaadda aan ku jiro tibran waago waagadaasoo cindana agteenna ku sugneed tibriga waa dahab aan lacag laga dhigin dahabka inta la garaaco a ah waxaa laga dhigi jira lacag diinaarka aad maqlayda waa dahab dahabka intaan laga dhigin lacagaa la yidhaha tibr waa dahab caadiya oo aan lacag iyo laga dhigin iyo wax laysku qurxiyo midna waa sidii dhagaxiisii waa kaas wey tibrigu waa dahab caadiya oo weli wax samayn dahab wax laysku qurxiya lagama dhigin lacag lagama dhigin waa dhagaxiisii kaas oo sadaqa ah aad dad u keeneen nabigu sadaqada ma qaato laakiin waxaa loogu keeni jiray maadaama imaamkii muslimiinta uu yahay baahida isagaa oqo og sadaqada meesha u habboonna isagaa oqo og meesha ku habboon inuu ku bixiyi rabaa marka loo keenay salaaduu tukado isagoon bixin wuxuu diidayaa sadaqadaasu inay daahdo inay daahdu diida nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam dakartu waxaan xasuustay wal xaal ana aniga fi salaati salaada aan ku jiro tibran waago waagadaasoo cindana agteenna ku sugnaan macnaha tibran waa dahab dahab aan la garaacinoo la bedelin wa oon lacagna laga dhigin wax laysku qurxiyo aan laga dhigin dahab dhagixiisiya wa kaas wey kaasaan xasuustay waxay yidhahdeen halkaas waxaa laga qaadanaa qofka salaadda isagoo ku jira haddii wax ku soo dhacaan salaaddiisa ka fasaadin dambana waa xasuusta ku fkray salaadda ma fasahadin fkerkaas waxbaa kugu soo dhacay aad halmaansaneed salaadda kaa fasaadima fakeritu waxaan kahaday oo aan nabcaystay an yumsiya inuu galabaysto oo yabiita inuu ku baryo cindana agteenna inuu caawa agteenna ku hoydo sidaasaa nabcaysta waa shaku raawi yabiita ow yumsiya waana isku macnaa loola jeeda an yumsiya inuu galabaysto oo yabiita inuu ku baryo cindana agteenna marka halkaasna waxaa laga qaataa sadaqo ama haddaad go'aansato dib looma dhigo dib looma dhigo waa la dedejiyaa qayrka sababtoo ah adiga sideeda laguma xisaabtamo nolosha wakhtiyaad gaarayda ma taqaanin hadday weliba ammaanatood dadku amrayna kuma sii jirto marka waa la dedejiyaa marba haddaad go-aan gaarto waxaa kaloo xadiiska laga qaatay salaada ku jira haddaad wax kalaad go-aansato salaada inaad ku jira waay sugnaa salaada ka baxdo waxaa samee salaadda waxba udhibime adoo salaada ku jira aan wax kugu soo dhicin markaasa tii markaad ka baxdo ma dhihin haddan ka baxa salaadda markaad ka baxdo saas yeel go-aanaad salaada dhexdeeda ku qadan salaadda wax u dhibime go-aanku hadduu go-aan saxaya usan go-aan xun ahayn balaaye hadda inaad go-aansata lama rabo adoo salaaddii tukaayo bale ma go-aansa karti marka salaadda dhexdeeda go-aanka lagu qaataa waa bannaanya wax dhibimo nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calيه wasalam faamartu waxaan amray marka hadda gurigii tegey faamartu waxaan amray biqismati in la qaybiyo gurigan tegey waxaan idhi sadaqadan hala qaybiy amarkan soo dhiibi kitaabu sahwi sahwiga kitaabkiisa hada maxallu rawa bukhaariy bukhaari wuxuu ka wari can kurayb wa taabici fiqa mawla bni cabaas waa mawlihi bni cabaas sa'altu waxaan weydiiyey uu yidhi umma salama waa sawjadii nabigeena suban salى اlahu alيه wasalam sa'altu waxaan weydiiyey uma salama cani ragcatayna labada ragco labadaas ragcood bacda alcasri salaadda casir ka gadaal ahaatay nabiga salى اllahu alيه wasalam laba ragcuu bacda alcasr tukaday nabiguna waa diiday salaada casir ka gadaal in la tukado marka ba labadaas ragcuu tukaday ii sharaxani waa diiday waana uu tukaday laba ragco marka waxa uu diiday xayihi midda uu tukadayse maxay su-aashaasaan weydiiyo qofka muslimka hadday masalo ka ishkaal gasho waa inuu culummada weydiiyo hadduu sira laba xadiis labadan xadiis macnahooda iska hor imaana waa inuu qofku isleeya waa kaa daweyn karaa weydiiye waa inuu weydiiye sa'altu waxaan weydiiyey umma salama can iragcatayni labada ragco labadaas ragco bacda alcasri ahaadeen faqaalad waxay tidhi ummu salama radia allaahu canhaa samictu nebiya nabigaan maqlay sala allahu calayh wasalam yanha xaad uu reebayo canhaa salaada bacda alcasr ah canhaa ay cani salaati bacda alcasr salaadda casir kadib in la tukado nabigoo reebaayaan maqlay uma ra'aytuhu kadibna nabigiyaan arkay yusalliihimaa labada ragca xaalu tukanay kadibna waxaan arkay isagoo laba ragca bacda alcasr tukana marka waxay aragtay umu salama waxay is nabiga sala allahu calayh wasalam nahyigii uu horay u nahiyey iyo ficilka uu samaynaa maxay kala yihiin kollayba iska hor imaamayaan oo diinka ilaahay iskama hor yimaado laakiin balqaabka laysku waafajina aad ogaatid saas istiri waxay tihi uma raytu nabigaan arkay yusalliihimaa labadii ragca xaal uu tukanaa xiina waqtigii sallaa uu tukaday alcasra salaada casir salaada casir markuu tukaday asagoo tukanayaan ark uma dakala nabigu waa ii soo galay calaya gurigaygii aan deganaayuu soo galay walxaal ayuu soo galay cindii agtayda niswatun dumar ay ku sugan yihiin dumarkaasoo min بني xaraam oo min al ansaari ansaarta ka mida bani xaraam waa qabiilo oo ansaareed qabiilo magaceedu wey walxaal ayuu nabigu soo galay cindii agtayda niswatun dumar ay ku sugan yihiin dumarkaasoo min beni xaraam reer beni xaraam ka mid ah beni xaraamkoo minal ansaari ansaarta ka mid ah markaa dumarku inay dumarka kale soo siyaartaan oo ay guriga ugu tagaan waa bannaan tahay xadiiskaana u daliil weliba xataa gabadha iyadoo ninkeedii joogo waa u tegi karaan laakiin inay inta siyaarada dheereeyaan ninka xaqiisa la dayaco taas way waxaan bannaanayn laakiin xataa ninkii oo jooga inay soo salaamaan dhib male dhib male fa arsaltu waan diray ay tihi umusalama fa arsaltu waan diray ilayhi nebiga xaggiisa aljaariyata gabadhii yareed bukhaariga waxaa ku soo arooray kitaabu lmaqaasi fa arsaltu ilayhi alkhaadima gabadhii khaadimadda aheedaan diray laakiin magaceeda culummadu ma caddayn oo si jasmiya looma caddayn heblaa la dhihi jiro loo malayna mooye marka gabarh qaadumadeedoo yareed aan u diray ayadu maxay u aadi weyde dumarka martidaahoo u yimiday karaamaynay u sheekayn halkaasna waxaa laga qaatay ikraamu dayf martida in la karaameeyo martida in la karaameeyo saasuu yidhi xaafidku halkaasa laga qaadana inay nebiga aaddoy soo weydiido waxay uga joogsatay inay gabdhahan u yimid karaamaydo oy la hadasho oysan ka tegin waxaa kaloo laga qaatay mas'alada aduguna waa soo weydiisan kartaa qofna waa dirsan kartaa orod masalada iisoo weydin fiir hadda ummu salama gabaray dirtay tir iisoo weydin waxaa kaloo laga qaatay qofka lagu kalsoonay qofka dira waa inuu qof caadil ah, oon waxna ku daray waxna ka jarays qofka caadilka qabarkiisa oo iqada ah in la aqbalo walow keligiis ma noqdo aaxaad ma ha noqdo oo keligiis ha noqdo maxay hal gabaray dirtay qabaru aaxaad marka waa la aqbala hadduu iqaye faqultu waxaan iyay tii marka qaabka aaday u caqli badnayd qaabka igu dirta marka waxaan ku iriyay tihi faqultu waxaan idhi quumi istaag bijanbihi dhinaciisa nabiga hortiisa ha istaagi gadaalkiisana ha istaagi dhinaciisa istaag qofka tukana dhabarkiisana lama istaago oo lagalama hadlo hortiisana lama hadlo maxayna waana tashwiishine taasu tashwiishay ku beeri laakiin haddaad isla sinto ishaarana wuu kuu ishaari karaa hortiisiina ma marinoo ma anun tashwiishi gadaalna wax ka qalyaya lama yaqaano ma joogtin dhinac intay iska taagto la hadlaan idhiinta marka horayna lagalama hadlo qof tukaa gadaalna lagalama hadlo garabkaa laga istaaga haddaad qof tukaayo rabto inaad la hadasho faqultu waxaan idhi quumi istaag bijanbihi faquulii lahu waxaad ku tidhaahdaa taquulu laka waxay kugu leedahay umusalama umusalama isoo dirtay waxayna kugu leedahay yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo samictuka waa ku maqlay tanha xaal aad reebaydo can haatayni ragcatayn labadan ragco wa araaka waana ku arkaa tusalliihimaa xaal aad tukaydo marka umusalama waxay ku leedahay iswaafaji ma dhihin fiiri umusalama nabigu waa naga reebay waa qowl annaga qowlkaasaan ku dhaqmaynaa ficilkiisu asagoo khaas u yahay ma asalka qowlka nabiga iyo ficilkaba waa looga daydaa saasaa asala waxay tihi umu salama fa in ashaara biyadi gacantiisa hadduu ku ishaaro fastakhirii canhu dib uga deg hadduu gacanta ku ishaaro salaadiiyuu ku jiraahe dib uga deg hadduu kula hadlana salaad kuma jiro ah, ilaa gabadhu inuu salaad ku jiran galbaad kala tagaan dhinaciisa istaag markaad la hadashoo tiri umu salama waxay ku leedahay hadda ka hor waxaan ku maqlay edood diidaa labada ragco haddana waxaan ku arkaa adoo samayna iswaafaji markaad hadduu kuu jawaabaada waaba jawaabtaad soo qaaday laakiin hadduu gacanta kuu ishaaro gadaal ugadi fa in ashaara biyadi taas waxay ku tusi marka salaada qofka ku jira gacan waa ishaari kara ah. qofaan ogeyna la hadli kara ama qof qof gacanta u ishaari kara ah. qofa inta soo istaaga fadhiiso u ishaari kara afka ka dhihma ah, afka kama dhahayo gacantu u ishaara ama fariiso ama iska tag orta ah, meeshaan iska taagay aduguna inaad tukataa rabta meeshaanu taaganya dhinacaaga ah, dhaqaajaad leeda haysumi marka qofku salaada isagoo ku jira ishaaro gacanta waa bixi kara fariiso aad leeda dib iiga degaad leeda fain ashaara biyadii gacantiisa hadduu ishaaro fastakirii dib uga deg canhu xaggiisa fafacalat iljaariyatu gabadhii yareed waa samayday maxay samayday maa amarad wixii ay amartay oo dhan ay samayd fa ashaara biyadi gacantii uu ishaaray nabigu gacantii uu ishaaray marka gacanta waa ishaari kara qofku tukaa salaadda wax u dhibime salaadda waxba u dhibime dii xataa qofku salaamo aan ogeyn qof salaad ku jira adoo og lama salaam lakiin qofan ogeyn assalaamu calaykum gacantaadi shaare marka saas ku yimid saasa leeda saas maaha gacantaadi shaare bis marka dhabarkana koraad marinaya calaa cashana dhulka xaggiisa khalaas waa inuu fahmaa isaguna fa ashaara wou shar biyadii gacantiisa fastaqanad canhu gabaaray uga degtay falama nsarafa markuu salaadii ka soo gadoomay qaala wuxuu yidhi umusalamuu la hadlay nabigu yabnata abi umaya ina abi umaya abi umaya waa umu salama aabbaheed kunyadiisaa la yidhahda kunyadiisaa la dhihi jiray abuu umayata marka aabbaheed umu salama zawjadii nabiga ah sala allahu calah wasalam zawjada nabiga waxa weeye aabbaheed kunyadiisi wey magacii maaha waa kunyadii marka wuxuu ku yidhi yabnata abi umaya ina abi umaya sa'alti waxaad weydiiday can iragcatayni labada ragco labadaas ragcoo bacda alcasri salaada casr kadib ahaatay wa inahu shaanigu wuxuu yahay ataani waxaa ii yimaadeen naasun dad dadkaasoo min cabdilqays reer cabdulqays ka mid ah dad reer cabdilqays wafdig ka mid aha ii yimaadeen duurkii kadib ay u yimaadeen duurkii kadib ay u yimaadeen fashaqaluunii waxay iga mashquuliyeen can iragcatayni labada ragco allatayna labadaasoo bacda duuri duurka ka gadaal ku sugnaaday labada ragco oo raatibadaa ah oo duurka ka dambeeya labadaasay iga mashquuliyeen macnaha ayagiyuu qaabilay nabigu taas waxay ku tusaydaa martida in la karaameeyo nabiga sala allahu calayh wasalam labadii ragco xataa sunnadaydu uga teg ayaga karaamayntoodi iyo qaabiliddooda maalinkaas labadii ragcood duurka ka dambeeyeyd ma tukan laakiin sunnada aad tukan jirtay lagama tage waa la qalleeya hadday kaa tago waa la qalleeya lagama tago lama sii daayo daad sii daayo shaydaanku waa ku baran hadda waa kaa wada waa kaa wada ilaa uu sunno la-aan ku dhigo marka dambe lagama tago nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fashaqaluunii waxay iga mashquuliyeen caniragcatayni labada ragco allatayni labada ragcoo bacda duur ku sugnaadeen fahumaa labadaas labadaas duhurka ka dambeeyo iga tegey haataana waa labada aan hadda tukaayo labadaan waa qado halkaas laba mas'alo waaweynaa laga qaatay waxaa laga qaatay salaada sunnada hadday kaa tagto waa la qalleeyaa lama daayo salaatuleylka waa la qalleeya raatibada waa la qalleeya sunno kaa tagtay lagama hado waxaa kaloo laga qaatay bacda alcasir nabigu yaan la tukanta uu yidhi salaadda udiida waa sunno mudlaqa laakiin salaadaha sababtale waa la tukan karaa salaad oo sunnaho kaa tagtay waa la qallay karaa haddii sunno la qallay karo waajib kaa tegay in la qallay karaa waa min baabi owla waajibkii waa ka sii habooy salaad qallaa waa la tukan karaa waa la tukan karaa marka salaada la waa salaad aan sabab lahaynoo sunno iska mutlaqaa laakiin sunno kaa tagtay waajib kaa tegey waa in la tukado oo waktigaas laakiin ishkaal kale waxaa ah nabigu intaas kadib mar kastoo bacda casra laba ragcoo tukan jir labadii hadduu qalleeyey labadan dambe xayihi taasna caaisha ka jawaabtay waxay tidhi nabiga waxaa u gaar ahaa oo dadka uga duunaa oo asagu khaas la ahaa hadduu cibaado sameeyo waa daa'imi jir kama tegi jir marka labadii ragcuu daa'imi bacda alcasr labada ragcoo uhu waa saas maa waa saas ma qofkii marka qala lagu leeyahy waa iska tukan kara qofkii kale maya can ilbaraa بن caasib rawa lbukhaari wuxuu ka wariyey can ilbaraa ibni caasib radia allaahu canhu qaala baraa wuxuu yidhi amarana nebiyu nabigu wuxuuna amray sala allahu calayhi wasalam bisabcin toddoba arrimood wanahaana wuxuu naga reebay can sabcin toddobo toddoba amrimood nabigu waana amray wixii nabigu amray qof walba muslima waxaa laga rabaa inuu sameeyo ousan dayicin wixii nabigu reebayna qof kastoo muslim waxaa laga rabaa inuu iska ilaaliyo oo usan samayn amaranaa wuxuuna amray biitibaaci اljanaa'isi janaasooyinka in la raaco qof muslima markuu dhinto janaasada waa in la raaco oo wax laga soo aaso waa fardulkifaa'i hadii aan la raacin waaba lagu dembaaba hadii qaybu raacdaana qaybtaasaa faradkii ku dhacaa inta raacdaan ajarka iska leh nabiguna salى اlahu alيه waslm wuxuu sheegay qofka raaca buur weyn oo ajara inuu leeyahy buurta uxud wax la mid oo ajar uu leeyahay qofka raaca wa ciyaadati lmariidi qofka jiran in lasoo booqdo qof jiran in lasoo siyaarta nabiga amray waa sunno ajar weynaa laga helaa qofkaa taqaan iyo qofkaadan oqona isku mid dadka muslimiinta bal xataa gaalu nabigu soo booqdo oo gaalka haddii aad dacwo ugu yeelaydo istaqaanaan ama dacwo inaad ugu yeertaa suurtagalta xataa lasoo booqana nabiga wiil yahuuda oo nabiga u shaqay jiray oo u adeegi jiro qaadun u ahaa oo gaal ahaa oo sakaraad uu soo booqday nabigu sala allahu calayh wasalam markuu tegey uu yidhi islaam qul laa ilaaha illa allah maxamadu rasuul lah wiilkii aabbihiisu fiiriy aabbihii ag fadhiya naftii aan dhibayn aabbuu waa yahuud yahuudi waa ogta nabi maxamed ibn xaq ee waxay u diidaayeen xaasnimo wiilkiisu hadduu dhinto inuu naarta galayo og hadduusan nabi maxamed hurin sala allah alay wuxuu yidhi adic abalqaasim yeel warka uu ku leeyahy abilqaasim hal wiilkii waa tegey awal adduunka intuu jooga wuxuu islaamnimada uga hor taagnaa kooxdaada garabkaaga ha noqdo laakiin hadda waa tegaa naar uu galaa waxuma gasho marka waa u daacad noqday marka wuxuu idhi abulqaasim warkiisa yeel markaasu wiilkii ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamad rasuullah tawxiidkii ku dhawaaqay nabigu markaasuu dhaqaaqay isagoo le alxamdu lilah aladii anqadahu min annaari bi ilaahay aniga sababtay naar uga badbaadiya mahad ada iska marka dad xatagaalka aad jiran aad soo booqato oo diinka u sheegto oo aad ugu tegaydo inaad diinka u sheegto maasha allah dee waaba arrin weyn inaad diinta u sheegto diinta dad u sheegaydo laakiin muslimiinta ayaga hadde xog xaqa iskuu leeyi in la isbooqdo muslimka laftigiisa inaad u tagto waa la anfacaa waa la sabarsiiyaa inuu xanuunka ku sabro ajarka laga helaya loo sheegaa waa la waaniyaho waxaa la ydhahda xoogaa inuu diyaargaroobo dadka la jooga waxaa la ydhahdaa dardaarmiyo tawxiidka iyo u laqim hadduu qofka xoogaa xulusya fadhiga laguma dheereeyo wax dheerre lama joogo hadduusan wehel rabin waxaa kaloo nabiguna amray waa ijaabati daaciyi qofkii kuu yeera inaad ajido dii qofku idhaha ii imaw sida welimada arooska iyo welimooyinka kale iyo ii imow waa inaad ajibto weliba welimada aroosku waa waajib nabigu wuxuu ihi qofka aan ta loo yeero imaanin wuxuu caasiyey ilaah iyo rasuulkiisa waa waajib haddii aysan jirin sabab aad ku baaqata sabab aad ku baaqata maxaa ka mid a ah? inaad meeshaba ka cabsaydo naftaada u cabsaydo ama meeshaa munkar lagu haya hoteel meeshaana lagu dhigaa waxa weeyaan shayaadiina ka cayaaraya muusiqaad garaacan waa xaaraan inaad tagto haddaadan munkarka joojin karin haddaadan munkarka joojin karin inaad ka qayb gashaa waa xaaraan meel oo hees iyo muusaq iyo dumar iyo rag isla cayaaraya gabdho keligooda oo baranburaya oo gurbaan garaaca taas waaba tii sunnada aroosyada inay gabdhuhu gurbaankana garaacaan ayna baranburaan iyadu waaba sunnada ah, waaba xalaasha iyo xaaraanta waxa lagu kala yaqaan xalaasha gurbaana loo garaaca gabdhaha ka ka baranburayaan xaaraan habeen madoowa ah nabiga sal اlahu alay slm wuxuu yihi faslu maa bayna alxalaali wاlxaraami addufu wasaw xalaasha iyo xaaraamta waxaa lagu kala yaqaan gurbaanka gabdhuhu garaacayaan iyo sawdka gabdhaha xalaal waa taas soomaali maxay yidhahdeen xalaal barqaa la quuta xaaraantana cayaar haddaan wax loola jeedin aa habeenkii loo tumaali dhaanto miy saasoo kale wa dhaajir dhaanto miy mse cayaar miday aheed haddaan wax ku jirin habeenkii ma maalintii la garaaco gow ma arkaysa habeenkii alla garaaca loo si ay orda belaa la qarina marka khudba sida guur maahane waa belo la qarinaayo ah, marka arooska haddii ay tahay gabdho iyo gabdhuhuna aysan munkar kale sameyhayn ay baraambur saxa ku baraamburayaan gurbaha ay garaacayaan dhib mal laakiin muusiqa iyo heesaha iyo ragga iyo dumarka wada ciyaara iyo kaas way wax xaaraanta meeshii marka munkar ka jiro haddaad suuli karto waa tegi weliba laba waajib weeye munkarkana waa suuline hadda waana lagu yeero waa tegey laakiin haddaadan suuli karin munkarna ka jiro waa xaaraan inaad aadaan wa nasri اlmadluumi qofka laga gardaran yahay waa in loo gargaaraa qof kastoo laga gardaran yahay waa loo gargaaraa waana arrin weyn waana fardulkifaa'i dadka muslimiinta haddaysan u gargaarin qofka laga gardaran yahay cuquubay mudanayaan laakiin waa inaad awooddaa waa min baabi اlamri biاlmacruuf waالnahyi can اlmunkar haddaad awooddo gacantaad ugu gargaare haddaadan awoodin afkaad ugu gargaare haddaadan awoodin qalbiga ad ka dhibsane waana u ducayne marka waa in loo gargaaraa qofka laga gardaran yahay wa ibraari lqasami dhaarta waa in lagu baarinimo sameeya tan waxay tahay qof walaalkaa ah hadduu ku yidhaahdo wallaahi saasaad ii yeeli arrinta uu ii yeel ku leeyahana waa arrin bannaan maahan xaaraan dhaarta lagama jebiyo waa loo yeelo wallaahina kaa yeela ka daba dhaarato wax nuur meli xaqi muslimkana waa ku tuman xaqi muslimkana waa ku tuman lagama daba dhaarto subxaan allah qof walaalkaa oo kugu dhaarto ku yidhi wallaahi saas inaad ii yeelayo subxaan allahi waa loo yeela waa loo yeela waa loo yeela waa loo yeela wa ibraari اqasami wa raddi salaami salaamta in la ridiyo haddii lagu salaamo qof muslima salaamta waa ka ridina waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minhaa ow rudduuha marka waa in la ridiyaa salaamta waana waajib salaamta in la bilaabaa waa sunno waxaana nabigu yidhi salى الlahu alay slm labada qof waxaa qayr badan qofka salaamta bilaaba laakiin in la ridiyaa waa waajib ayado haddii lagu salaamo waa inaad salaamta rididaa wa tashmiiti اlcaadisi qofka hindhisa waa in la farxad geliyo tashmiidka waxay tahay qofka hindhisa inaad tiraa yarxamuka اllah allah kuu naxariis laakiin shardigay leeda waxaa shardiga asagu inuu ilaahay mahdiyo qofku markuu hindhiso alxamdu lilah waa hadduusan dhihin ma loo ducay karo nabiga sal اlahu alay nina agtiisa ka hindhisay markaasu wuxuu yidhi alxamdu lilah uu yidhi ninkii hindhisay markaasaa nabigu yidhi nin kalaa hindhisay alxamdu lilaahi dhiidiida ka aamusay markaasuu rasuulkii qabsaday rasuulku ilaahayo kan waa hindhiso waa u ducayda waa hindhisa iima ducayn maxaa igu dhacay markaasuu kan allu mahdiye adiguna allaad mahdidiid marka qofkii alla mahdiya aad adiguna u ducayni kaasaad u ducayni toddobadaas waa laysamray wanahaana nabigu wuxuu naga reebay can aaniyati alfidati weelasha qarinka weelasha fidada fidadu waa qarin qaaliga wey weelashaas rag iyo dumar midna uma bannaana waa xaaraan weel fida weel fidaha dee waa shay aad u qaali waa nuuc gaara ah, waxaan jajabano qalinka kuwaan qalinkaad u taqaan maaha waa fidadii lacagta laga samayn jiro qaaliga weelasha laga sameeye w weelashaas marka ma banaana waa xaaraan maxaa waa quluwd weel fida in weel laga dhigo waa xadgudub ila waa qaaliye fidadu wa khaatami dahabi dahabka faraatigiisa faraati dahaba waa raggay xaarantanu ka tahay raggay xaaran ka tahay dahabku dumarka waa u xalaal walxariiri xariirta raggay xaaraam ka tahay dumarka oo u inay xirtaan ilaa nin cadhaqaba u nooye ninkii cadhaqaba kara xariirta isaga nabiga u rugseeyey wadibaaji waa nuuc ka mid ah waa xaaraan walqasiya xariirta liita waa xaaraan waa nuuca ugu liita xariirta qasigu walistabraqi xariirta ad adag waa nuuc xariirta ka ad adag wa canilmayaafiri bari dhowryaalka mayaafir waa barkin oo mara xariiraha ku xihan marka faraska meesha lagu fadhiisanayo baridaa la saara jiray baridhawruwa bariday ilaalini marka baridhawryaalka waa xaaraam laakiin waxaa xaaraamta waa maradan xariirta ee haddaad barkin kale samaysato oo barida saarata laguma diidan marka dahabka waa xariirta diibaad waa xariir qasii waa xariir istabraqa waa xariir waa nuucyaal marka maadaama magacyaal gaara ay leeyihiin inaan loo malayn inay bannaan yihiina nabigu u sheegay si gaara ah ugu sheegay qasigu waa nuuca xariirta ugu liita isabraqan oo midda ad adag mayaafirtana waa baridhowrto waa barkin waa jamcu miara miara koonaha alla kor saaraa mara xariira mara xariiraha saaran marka xariirtaasaa la diida ee barkin kale waa la yska xiji karaa wixii ku dhibaya والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد